alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaa inoogu dembeeyey xadiis abi hurayra oo ku saabsanaa sahwiga nebiga sala allahu aleyh wasalam ku saabsanaa waxaa jira xadiis aan sugnayn oo daciif ah oo sheegaya inii laa ansaa walaakin unasaa liasunna waa laga yaabaa xadiiskaasi wakhtiyada qaar inuu kugu soo baxo macnihiisu wuxuu sheegayaa anigu waxba ma ilaawo laakiin waa lay ilowsiiyaa si aan wax u sharciyeeyo ayaa lay ilowsiiyaa laakiin sidayda waxba uma ilaawo kaasi nebiga kama sugna sala allahu aleyh wasalam waxaanu khilaafsan yahay xadiiska saxiixa ee saxiixaynka ku sugan inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam innamaa ana basharun ansaa kama tansawn fa idaa nasiitu fadakiruunii anigu waxaan ahay bashar baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaan wax u ilaawaa sida u ilowdaan si la mid a ee markaan wax ilaawo i xasuusiya ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fa idaa nasiitu fadakiruunii xadiidkani wuxuu sheegayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam sahwiyey salaaddiina salaamadnaqsaday isagoo aan dhammaystirin laba ragcadood oo ku salaamadnaqsaday salaadduna ay ahayd afar ragcadood bacda dalik in nabiga loo sheegay sala allahu aleyh wasalam in salaaddii ayna dhammayn saxaabadii waxay u salaamad naqsadeen tabacay nebiga raacayaan sala allahu aleyh wasalam waayo zamanu tashriic baa la joogay oo waxay danniga khaalibka u badiyeen in salaaddii wax laga beddelay oo siday ahayd wax laga beddelay oo salaaddii la qasriyey sharcan marka iyagoo u qabo inay tamaam tahay oo salaaddii dhammaystiran tahay bay islaamad naqsadeen saxaabadiina waa hadleen waa dulyadayn waa ka nebiga la hadlay sala allahu aleyh wasalam yaa rasuula allahi anasiita am qusirat isalaa dabeedna nebigu wuxuu ugu jawaabay sala allahu aleyh wasalam lam ansa walam tuqsar xatmanna labada mid baa dhacday haddaba hadalka nebigu sala allahu aleyh wasalam uu uhi lam ansa walam tuqsar muraadkiisu muxuu yahay culammadu waxay yidhahaan kadib ma aha waayo nebi been ma sheego ee jawaabta nebigu waxay u dhacaysaa sala allahu alayh wasalam bimacnaa fii dannii aniga malahayga iyo sida ila tahay cindigayga mana ilaawin lamana gaabin bimacnaa sharcan waxba lagama beddelin oo taasi waa sideeda laakiin ma ilaawin waxay u dhacaysaa fii dannii fi danni marka waxay ku qaydmaysaa lam ansa sidaas aawadeed maadaama taqdiirkaa la qadaraayo fii dannii waxay noqonaysaa khabar aan khilaafsanayn waaqicii ayay noqonaysa waayo nebiga sala allahu alay wasalam dannigiisa waxay ahayd inaan waxba ilaawina salaadda dhammaystiray oo afartii ragcadood tukaday dulyadayn markaa wuxuu gartay in nebigu sala allahu alay wasalam ilaaway markii hore mutaradid buu ahaa ma nisyaan baa dhacay mise tashriic salaaddii lagu gaabinayaa yimi oo soo degay markii dambe markaa wuxuu jasmiyey inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaawey saas aawadee riwaayaadka saxiixa qaarkood waxaa ku soo aroortay balaa qad nasiita haa waad ilowday ou jasminayo waxaa laga qaadanayaa mafduulku inuu faadilka baraarujin karo waayo dulyadayn waa mafduul nabiguna sala allahu aleyh wasalam waa afdal marka ruux mafduula oo laga fadli badan yahay ruuxii afdalka ahaa ama faadilka ahaa inuu baraarujin karaa laga qaadanaya sidaas aawadeed mutasawifada qaarkood warka ay yidhaahdaan sheekha waxbaba waa inaan lagu odhan haddii xataa shay aad u qabto inuu qalad tahay uu sameeyo isagaa og wuxuu sidaa u sameeyey xataa lima ha odhan maxaad u samaysay ha odhan ilaa ay ka yidhaahdeen man qaala lishaykhihi lima laa yuflixu ka shiikhiisa ku yidhahda lima maxay saasi ku dhacday ma liibaanaya ku leeyihin xataa daliil waa inaanu su'aalin yacani wax alla wuxuu ku yidhaahdo waa inuu sidiisa isaga aqbalaa maa fii su'aal maa fii ictiraad yacni midnaba ma jirta ku leeyihi waxaa laga qaadanayaa oo xadiiska laga deliishanayaa salaaddii hadduu ruuxu sahwiyo ka baxo isagoo isla waa ku dhammaystiratay oo u ogaado yadaan wakhtigu dheeraan inaan salaaddii u dhammaystirnayn inuu ku noqonaayo salaaddana inuu halkii ka binaynayo ee aanu isti'naafaynoo dib u soo bilaabanayn ee halkii inuu ka qaadanayo halkii inuu ka qaaday nebigu sala allahu alayh wasalam markaa waa kacay waa hormaray waa takbiirtay salaadda intii dhinnayd ayuu la yimi dabeedna waa salaamo naqsaday sujuudu sahwigiina waa la yimi haddana waa salaamad naqsaday waxaa laga daliishanayaa kalaamkaa la hadlay oo loo qabay salaaddii inay dhammaystiran tahay inaynay salaaddii burinaynin waxaa kaloo laga qaadanayaa marka salaadda la dhammaystiro oo rakacaadkii iyo arkaantii laga sahwiyey lala yimaado in sujuudu sahwi laga dabageynayo waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska laga daliishanayaa sujuudu sahwiga in la dheerayn karo uma sallama uma kabbara wasajada misla sujuudihi aw atwala uma rafaca ra'sahu fakabara uma kabara wasajada misla sujuudihi aw awala waxaa kaloo laga qaadanayaa sujuudu sahwiga in lala iman karo salaamad naqsiga dabadeed haddii sujuudu sahwiga lala yimaado salaamad naqsiga dabadeedna in salaamad naqsi kale loo noqonayo waxaa kaloo laga qaadanayaa sahwigu hadduu tacadudo sujuudu sahwi keliya oo labadaa sujuudood ahi inay ku filan tahay ee dhowr sujuudu sahwi inaan lala imanayn waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii laqab ama naanays ku caanbaxay naanaystaana aan karaahiyaysanaynin in naanaystii lagu tacriifin karo oo dulyadayn waa naanays waa tacriif marka ta noocaasi inay bannaantaa laga qaadanaya aynay noqonaynna mar haddii tacriif looga jeedo walaa tanaabasuu bilalqaab nooca aynay soo gelayn oo ay ka hadhayso ayaa laga qaadanaya maanta arrinkii oo kale hadduu haddaba dhaco oo imaamku uu sahwiyo salaaddii isagoo u qaba inuu dhammaystiray uu ka baxo dulyadayn siduu nebiga ula hadlay oo kale haddaynu ognahay inaan salaaddii dhammayn maula hadli karnaa jawaabtu waxay tahay maya oo haddii dulyadayn baa nebiga la hadlay sala allahu alayh wasalam nebiguna u jawaabay saxaabadii kale wax weydiiyey saxaabadii kalena ay sheegeen sida dulyadayn inay tahay nebiguna u taqriiriyey oo u sugay inaynu maanta ku hadalno maxaa diidaya waxay jumhuurka culammadu yidhaahdeen jamaahiirtu maanta waxaan loo hadli karin ixtimaal lays odhanaayo arma salaaddii wax laga beddelo la nuqsaamiyo tashriic wax ka beddelayaa uu soo degay maanta marnaba laysma odhanayo waayo sharcigi waa dhammaystirmay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina saxaabadu markay hadlayeen yaga agtooda ixtimaal baa jiray arma tashriic wax ka beddelay oo la sharciyeeyey salaaddii sidaa ku taqaaneen si aan ahayn oo cadadkii rakacaadka la dhimay sidaas yada ah ayay islahaayeen ama ay malaynayeen sidaasaynay ku hadleen nebiguna wuxuu ku hadlay inuu islahaa salaaddii waa kuu dhammaystiran tahay markaa saas aawadeed maadaama innagu aynu hubno salaaddii inaan waxba laga beddelayn salaaddiina rakacaadkeedii wax dhiman yihiin waxaa lala imanayaa un tasbiixdii baa lala imanayaaye lama odhanayo salaaddii waxaa iyo waxaasaad ka tagtay la odhan maayo daa'ifo yar oo culammada ka mida oo awsaaciya ka mid yihiin baa waxay yidhaahdeen limaslaxati salaati waa loo hadli karaa waayo waxaa dhici karta imaamku inuu sahwiyo markuu imaamku sahwiyana waxaa dhici karta meeshuu ka sahwiyey inuu garan waayo oo subxaana allah marka la yidhaahdo waxaa dhici karta inuu kaco subxaan allah marka haddana la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu sujuudo subxaan allah marka la yidhaahdo haddana uu sujuudo marka si uu sameeyaba inuu garan waayaa dhici karta meesha wax ka dhiman yihiin iyo meeshuu ka tegey marka xaalka caynkaasoo kale ah awsaaci iyo taa'ifo yar oo culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen waa loo sheegi karaa waa la odhan karaa sujuud baad ka tagtay ama sujuuddii labaad la kaalay waa kalaamun limaslaxati asalaa laakiin jumhuurka culammadu oo afarta madhabood ee waaweyni ka mid yihiin waxay mareen inaan marnaba salaadda lagu hadli karin laa limaslaxati asalaa walaa ligayriha qolyaha odhanaya maslaxatu salaa waa loo hadli karaa xadiidkan gees bay ka daliishanayaan geestay ka daliishanayaan waxay tahay garanay dulyadayn markii hore inuu mutaraddid ahaayoo islahaa salaaddii tashriiceedii ma waxbaa laga beddeloo rakacaadkii waa la yareeyey oo waxyibaa sidaa ku soo degay mise nebigu waa ilaawey laakiin markuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam lam ansa walam tuqsar wuxuu xaqiiqsaday inuu ilaawey hadalkii markaa ma joojine wuxuu yidhi bala qad nasiita ayuu yidhi saxaabadii kalena u muuqata inuu nebigu ilaaway sala allahu alayh wasalam nebigu dabeed wuxuu ku yidhi asadaqa dulyadayn markaasay ku yidhaahdeen nacam hadalkaa dambe ee dulyadayn hadlay iyo hadalka su'aashee nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada markuu wax weydiiyey ay uga jawaabeen labada mid walba way garanayeen salaaddii tashriiceedii inaan waxba laga bedelinoo rakacaadkii aan la yaraynin sharcan ee ilowshiye keliya arrinku dhacay nebiguna ma odhan sala allahu alayh wasalam anigu waa ilowsanaayo weli waxaan u qabay dee ilaa jamaca isku raacdeen inaan salaaddii dhammaystiraye idinku maadaama hadasheen idinkoo gartay sharci wax lagaga beddelay salaada inaanu jirin oo ilowshiyuun iga dhacday mar haddaa hadasheen idinku salaadda ku noqda salaaddii waa idinka burteen taqriirkaa nebigu u taqriiriyey inay hadlaan oo dulyadayna sidaa ku hadlay saxaabadana nebigu wax weydiiyey u jawaabeen baa ku tusinaysay yidhaahdeen limaslaxati asalaa fii bacdi alaxyaan wakhtiyada qaarkood in loo hadli karo istidlaalkoodu waa saas tan su'aasha nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada weydiiyey bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan haddii cid markaa tukanaysa nebigu la hadlo sala allahu alayh wasalam jawaabta ay uga jawaabaan hadalkiisii salaadda ka burin maysay culamada qaar yidhahdeen oo istajiibuu lilaahi wa lilrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum ilaahay iyo rasuulkiisa ajiiba hadduu idinku yeedho rasuulku wax idin noolaynaya hadduu idinku yeedho ajiiba sidaas aawadeed saxaabi sunno tukanayey oo uu nebigu u yeedhay sala allahu alayh wasalam oo sunnihii iska sii watay waatuu ku yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam maxaadii ajiibi weydey sow tii ilaahay yidhi istajiibuu lilaahi wa lilrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum marka jawaabta su'aashii nebiga looga jawaabaa oo nebiga la ajiibaa waa arrin khusuusiyo ahee salaadda burin maysay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen tawjiihaana culammada qaarkood baa la yimi calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan limaslaxati asalaati inaan loo hadli karin tasbiixda in lagu baraarujiyana in lagu kaaftoomay sujuudu sahwigu wuxuu u soo arooraa siyaalo kala duwanoo marna qabla salaam ayaa la sujuudu sahwiga lala yimaadaa marna bacda salaam ayaa sujuudu sahwiga lala yimaadaa marka ma takhyiir baa oo mid walba oo labada ka mida waa la samayn karaa kii la doonaa la samayn karaa mise mid baa gaar ahaan la odhanayaa kaasaa sunno ah mise xaaladaha la kala gaar yeelayaayo waxaa la odhanayaa axwaasha qaarkoodna sujuudu sahwiga waxaa lala imanayaa qabla asalaam salaamta ka hor xaaladaha qaarna waxaa lala imanayaa bacda asalaam culammada madaahibtu taa waa isku khilaafaan madaahibta qaarkood waxay maraan mar layba waxaa sujuudu sahwiga lala imanayaa qabla asalaam waana sida shaaficiyada iyo bacdi kale maraan culamada qaarkoodna waxay leeyihiin sujuudu sahwiga waxaa lala imanayaa mar marlayba bacda asalaam ayaa lala imanayaa salaamu naqsiga dabadeed culamada qaarkoodna waxay leeyihin waa takhyiiro waa la kala dooransiinayaa ama haddii salaadda wax ka dhiman yihiinoo nuqsaani ku timaado salaaddii wax ka dhinmaanna qabla salaam baa lala imanayaa sujuudu sahwiga haddii salaaddii ziyaado lagu darana bacda salaam baa lala imanaya culamada qaarna sidaasay u kala farqiyaan oo waxay milicsadeen axaadiista ku soo aroortay markaasaa waxay yidhahdeen axaadiista salaaddii wax ka dhiman yihiin sheegaysa waxay tilmaamaysaa in qabla salaam la yidhi sujuudu sahwiga la kaalay intaydaan salaamad naqsan dabeedna salaamad naqsada ficil ahaanna nebigu waa u sameeye oo atixiyaadkii dhexe markuu ka kacay salaamta ka hor ayuu sujuudu sahwiga la yimi oo labada sujuudood ee sujuudu sahwiga sameeyey dabeedna salaamad naqsaday waayo salaaddii marka wax ka dhiman yihiin sujuudu sahwigu waxay ka dhigantahay tahay jabru naqsi marka qayb salaaddii ka mida waa inay noqotaa oo salaamta ka horraysa laakiin haddii ziyaada la socoto oo wax dheeraada lagu daray ama salaadda gudaheedii lagu hadlay xaalka noocaasa bacda asalaam waa in lala yimaadaa waayo salaaddii ziyaadunbaa la socotee sideedii way u dhammaystiran tahay marka bacda asalaam waa in la sameeya sidaasay ahlucilmiga qaarkoodna ay ku tawjiihiyeen bacdu ahli cilmina waxay dhahan waa mukhayaro labada mid walba maadaama sidan iyo sidanba soo aroortay mid walba waa lala iman karaa mid walbana waa sunno nebi weeye arrinku waa waasic alamru fiiha waasic alcashiyi waa maa bayna zawaali ashamsi ilaa ghuruubiha inta u dhaxaysa qoraxdu markay iilato samada bartankeeda ka iilato ilaa ghuruubiha xaggay u dhacaysa u iilato iyo wa ghuruubiha dhicitaankeeda intaa dhexdeeda waxa u dhexeeya ayaa la yidhahdaa haddii markaa nusakha ay ku sugnaan lahayd maa bayna zawaali shamsi wa ghuruubiha waxay noqon lahayd macnuhu waadix oo cashiyigu wuxuu noqonayaa qoraxdu markay samada bartankeeda ka iilato iyo dhicitaanka ay dhacayso inta u dhaxaysa ayuu noqonayaa cashiyi intaana laba salaadood baa ku suganoo salaatu duhri iyo salaatu alcasri ayaa ku sugan qaala allahu tacaala wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar wasabbix tasbiixso bixamdi rabbika xaalaad ku dheehayso mahadnaqa rabbi aad u mahadnaqayso aad ku ladhayso bilcashiyi gelindambeeddada tasbiixso walibkaar iyo gelin horaadka ama subaxnimada hore waxaa laga qaadanaya xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa salaadda gudaheeda dhacaya haddii nisyaan oo kale ay u dhacaan iyo ilowshiyo uu is-ilaawey walow haba fara badatee salaaddii inaynay burinaynin oo waxay culammadu yidhaahdaan nisyaanku ama ilowshiyuhu iyo jahliguba shayga maxduurka ah ee xaaraanta ah haddii la sameeyo annisyaanu waljahlu yajcalaani almawjuuda kalmacduud ilowshiyaha iyo garashawaaga mid waloo ka midiba shayga dhacayee jira ama jahli u dhacay ama ilowshiye u dhacay waxay ka yeelayaan kal macduum sidii waxaan jirin oo kale salaada dhexdeedii buu ku hadlay muu garanayn salaada in lagu hadlaa inay mamnuuc tahay ma garanayn ama sahwan buu ugu hadlay oo waa sahwiyey ilowshiyo ama garashawaa mar hadduu arrinkaasi ku dhacay ilowshiyaha ama garashawaagaasaa waxay ka yeelayaan sidii waxaan dhicin ka annahu lam yaqa annisyaanu waljahlu yajcalaani almawjuuda kalmacduum walaa yajcalaani almacduuma kalmawjuud waxa aan jirina la waayey oo loo waayey in la ilaaway shay waajibaa laga tegey shay rukniyaa laga tegey salaad baaba la ilaaway jahli baa markaa jira oo waa la garan waayey kama yeelayaan ilowshiyaha ama garashawaagaasi waajibkii la waayey ee garashawaal loo samayn waayey ama ilowshiye loo samayn waayey kal mawjuudi kama yeelayaan sidii wax jiro oo kale kaaga yeeli maayaan ee waxay noqonaysaa wixii waajibka ahaa ee aad ka tagtay ee jahlan ama nisyaanan aad uga tagtay la kaalay markaad ogaatay waa ka inoo iman doona xadiidku inoo soo socdo ma nasiya can salaatin aw naama canha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ila daak darsigeennu ka mid yaho insha allah waa inuu imanaya hadduu ruuxu salaad ka seexdo ama ilaawo markuu xasuusta ha tukado lama odhan mar haddaad ilowday khalaas waxba kaama saara markaad xasuusata la kaalay waayo shay waajiba ayaa baaqday oo garasho waa u baaqday ama ilowshiya u baaqday marka aad xasuusato ama aad ogaato waa inaad la timaadaa irjic fasalli fa innaka lam tusalli rukni buu ka tegay arkaantii salaadda ka mida laakiin jahlan buu uga tegey maxaa lagu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli salaad buu ilaawey waxaa la odhanayaa salaaddii la kaalay markaa aad ogaatay ee aad xasuusatay la kaalay wahaakada can cabdillaahi bni buxaynata wa kaana min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi bnu buxayna wa kaana min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam cabdullaahi bnu buxaynana wuxuu ahaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam mid ka mid a waa inagii soo maray hooyadii baa loo nisbeeye oo buxayna ah anna nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu sallaa bihim aduhra wuxuu tujiyey saxaabada salaad duhur buu tujiyey salaad duhur ayuu tujiyey fa qaama fi rakcatayni aluulayayni wuxuu istaagay nebigu sala allahu alayh wasalam labadii ragcadood ee hore ayuu istaagay walam yajlis ma fadhiisano ataxiyaad uma fadhiisan ma ataxiyaadsano ataxiyaad uma fadhiisane nabigu ataxiyaadkii dhexe ayuu ilowshiye ama sahwi uga kacay oo ragcad saddexaad u kacay fa qaama annaasu macahu dadkii waa kaceen nebiga sala allahu alayh wasalam la jirkiisa xaalay ku sugan yihiin bay kaceen xataa idaa qada asalaata waxay la kaceenoo nebiga raacayeen ilama iyo intuu salaadda ka dhammaynaayey oo dhammaystiraayey yacanii ka wada baxayey yacanii salaaddii kaamil yeelayey markaa qadaada waxaa laga tilmaamayaa rakacaadkii inuu dhammaystiray laakiin weli ma salaamo naqsan sida siyaaqa aynu ka arki doonno waintadara annaasu tasliimahu dadkii waxay sugteen oo jiraaliyeen oo suganayeen nebigu sala allahu alayh wasalam inuu salaamo naqsado kabbara waa takbiirtay markaas oo allahu akbar ayuu yidhi wuxuu takbiirtay wa huwa jaalisun walxaal huwa isagu jaalisun uu fadhiyo ayuu takbiirtay fasajada wuxuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday wa huwa jaalisun waa jumla xaaliya wuxuu takbiirto takbiirtu ka dhacday walxaal huwa jaalisun uu fadhiyo waxaa laga qaadanayaa rukni markaad ka guurayso rukni kala gelayso adigoo ruknigii hore ku sugan inaad takbiirta la imanayso takbiirat lintiqaal wa huwa jaalisun wa xaala muqaarina markuu takbiiranayo takbiirtu nebiga ka dhacaysay wuu fadhiyey dabeedna markaasuu sujuuday fa sajada dabeedna waa sujuuday takbiirtii oo dhammaystiran markuu yidhi dabadeed ayuu sujuuday fa'du waa liltartiibi waaltacqiib fa wuxuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday waa labadii sujuudood ee sujuudu sahwiga qabla an yusallima wuxuu sujuuday intaanu salaamad naqsan ka hor umma sallama intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa salaamad naqsaday waxaa laga qaadanayaa atixiyaadka dhexe haddii laga kaco oo la istaago inaan dib loogu soo noqonayn waxayna culammadu yidhaahdeen atixiyaadkaa dhexe haddii laga kaco oo saani ruuxu isu taago hadduu dib ugu soo laabto u fadhiisto isagoo garanaya atixiyaadkii dhexe inuu yahay salaaddu waa ka buraysaa qowl shaadaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xanaabilada qaar baa yidhi baan filayaaye hadduu ruuxu atixiyaadka dhexe ka kaco oo u istaago intaanu qiraa'ada bilaabin dib waa u fadhiisan karaa laakiin qowlkaasi daliil male culammada shaaficiyadu iyagu waxay yidhaahdaan hadduu ka kaco atixiyaadka dhexe oo kicitaankii gudagalo inta uu kicitaanka ku sii jiroo sii kacayaa la kala qaybinayaa markuu is-ogaaday hadduu xagga fadhiga u dhow yahay wuu fadhiisanayaa hadduu xagga taagnida isagoo u dhow xasuustana waa sii wadanaya ma soo noqonayo shaaficiyadu saasay qabaan waxay yidhahdeen marka uu xasuusto waxaa la eegayaa ma xagga fadhigu u dhowaansha badan yahay mise xagga istaaggu u dhowaansha badan yahay labada geesood geestuu u dhowaansha badan yahaa xukunku raacaya saasay yidhahdeen daa'ifo kale culammada ka midii waxay yidhaahdaan inta aanu saani isu taagin hadduu xasuusto waa soo noqonaya waxaanay deliishadeen xadiis sheegaya fain istatamma qaa'iman falaa yejlis hadduu dhammaystirto istaagoo mid dhammaystiranoo istaaggiisu u dhan yahay uu noqdo si fiican isu taago yaanu fadhiisan haddaanu laakiin istaagga dhammaystirin oo si fiican aanu isu taagin walow xagga istaaggaba ha u dhowaadee wuu fadhiisanayaa xadiiskaasayna u deliishadeen ha yeeshee xadiiskaa laysku hayaa sixadiis iyo dacfigiis culammada qaarkood xadiiskaa waa daciifiyeen sheikh albaanina xadiiskaa waa quweynayaa oo riwaaya ayuu keenay riwaayadaana sheikhu waa saxiixi ha yeeshee bacdu ahlicilmi way cillaynayaan waayo xadiisku wuxuu macriif ku yahay nin waxa weeye jaabiruljucfi la yidhaahdo in laga soo wariyey marka riwaayadaa isagoo jaabiruljucfi ka maran yahay ayaa markaa la soo wariyey baaxisiinta qaarkood markaa waxay sheegeen ibraahim ibnu tahmaan macruuf kuma aha ninkanuu ka warinaayo inuu wax ka wariyo haddii kutubu rijaal laga eego marka waxay noqonaysaa inuu xadiiska jaabir uljucfi uun ka dhacaye uu xadiis macluula yahay calaa kulli xaal xadiiskaasi hadduu asaxo wuxuu noqonayaa wax la qaato isaga ugu roon fadhiga dhexe ataxiyaadkaa dhexe iyo fadhigiis ma waajibbaa mise waa sunne rukni inaanu ahayn waa la garanayaayo rukni ma aha waana laysla oggolyihi waayo hadduu rukni ahaan lahaa sujuudu sahwi ma kabeen ee waxaa la odhan lahaa ilaaba ilaa la kaalaya ha yeeshee culammadu waxay isku hayaan ma sunnaa mise waa waajib waajib aan rukni ahayn shaaficiyada iyo culamo kaloo badani waxay qabaan inay sunno tahay waxaanay u deliishadeen nebigu sala allahu alayh wasalam markuu sahwi uga kacay umana noqon dib dambana kalama iman sujuudu sahwi baa kabay haddaanu sunno ahaan lahayn sujuudu sahwi keliya kuma fillaadeen qowl kalea wuxuu leeyahay oo xanaabilada iyo culamo kale ay qabaan waa waajib aan rukni ahayn ha yeeshee waa waajib uu kabaayo sujuudu sahwi uu kabayso oo shayga rukniga abaa ah ilaaba ilaa in lala yimaado ay tahay shaygu hadduu yahay waajib aan rukni ahayn sujuudu sahwi waa kaafin karaa bay yidhaahdeen waxaa weliba loo deliishaday culammada odhanaysa waa waajib ataxiyaadkaa dhexe xadiisulmusii'i salaatihi waa lagu sheegay oo nebigu sala allahu alayh wasalam markuu ninkii musii'u salaatigaa la hadlaayey waxa uu sheegay markuu laba ragcadood tukado inuu fadhiisto oo uu dabad atixiyaadsado oo nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam musiu salaati riwaayada abi daawuud ku soo wariyey faida jalasta fii wasati salaati fatmainna waftarish fakhidaka alyusra suma tashahad riwaayada abi daawuudka culammadu waxay dhahaan sanadkeedu waa xasan mar hadduu musii'u salaatihi nebigu amray in la yidhaahdo waa sunne ma suuragal aha waayo shay kastooo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiska musii'u salaatii uu ku amray ama waa rukni ama waa waajib laakiin calaa kulli xaal waxaa la odhanayaa sida saxiixa waa waajib sujuudu sahwiguna waa kabaya oo sahwan haddii looga tago sujuudu sahwigaa kaaga filan laakiin haddii la yidhaahdo waa waajib camdan loogama tegi karo waayo ama dembaa ka imanaya ama salaadoo burtaa ka imanaya haddii camdi looga tago qolada xanaabiladu iyagu waxay qabaan shayga waajibka ah haddii laga tago eaan rukniga ahayn sahwan haddii looga tago sujuudu sahwi baa kaafinaya qolada xanaabiladu waxay leeyihiin shayga waajibkaa ah haddii sahwi looga tago ee aan rukniga ahayn sujuudu sahwi baa kaga filan oo kaafinaya camdan laakiin haddii looga tago ogaan looga tago badheedh xanaabiladu iyagu waxay qabaan salaaddaa buraysa waxay kala farqinayaan marka sahwi looga tago iyo marka camdi looga tago camdiga haddii looga tago waa buraysaa salaaday leeyihiin sahwi laakiin haddii looga tago sujuudu sahwi baa ka kaafinayl bacdu ahlicilmina waxay ka dhigayaan shaygu haddii uu rukni aanu ahayn oo waajib yahay inaan salaaddii ku buraynin laakiin ashyaada qaarkood baa la odhanayaa tasixu maca alismi oo dembi waa jirayaa laakiin dembi la jirkii bay asaxaysa xadiiskani wuxuu sheegayaa qabla asalaam inuu nebigu sujuuday waxaanay ahayd nuqsaan salaadii wax ka mida laga tegey ayay ahayd marka mawdican oo kale in la yidhaahdo sujuudu sahwiga qabli ayaa lala imanayaa oo waa sujuud qabli sujuud qabli maxaa loo jeedaa qabla salaam baa la samaynayaa ayaa fiican ziyaada markay la socotona waa sujuud bacdi oo bacda salaam baa la samaynaya shaki markuu jirana oo laga shakiyo ma saddex baad tukatay ma afar yacnii markaana waxaa lala imanayaa qabla asalaam baa lala imanaya oo isagana xadiis baa ku soo arooro xadiiskaasi wuxuu sheegayaa qabla asalaam mawducyada axaadiisi ku cayintay wakhti gaar ah wakhtigii gaarkaa in lagu cayimaa fiican mawaadicda kale waxay noqonaysaa in la yidhahdo ama waa mukhayar ama in la yidhaahdo labada midbaa asal ah calaa kulli xaal alamru sahlun hadduu qabla asalaam sujuudo iyo hadduu bacda salaam sujuudo mid walba waa uga ansaxaysaa imaamkuna kolba kuu sameeyo ayuu lagu raacayaa walow tarjiixaagu haba ahaado ama sida adigu u qabto in bacda salaam la sujuudo ama in qabla salaam la sujuudee imaamka aad ku dayanaysee raacaysaa mawdicu kula yimaadaad kula imanaysaa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih masaa'il badan baa sujuudu sahwiga ku saabsan masaa'isha sujuudu sahwiga ku saabsan waxaa ka mida dadka ma'muumiinta imaamka ku xidhan haddii iyagu ay sahwiyaan oo imaamku aanu sahwin oo intii ay ku xidhnaayeen ay sahwiyaan sujuudu sahwi ma la imanayaan mise lama imanayaan jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin marba hadduu salaadda imaamka ku xidhnaayo la tukanayey imaamkiina aanu ka xidhiidh furmaynin ee salaadda awalkeedii uu soo gaadhayoo uu salaamadnaqsanayo wax dambe aanu u kacayn waa inuu la salaamadnaqsadaa wax sujuudu sahwiya uu la imanayaana ma jiree sujuudu sahwigaa imaamkaa ka xambaaraya saasaa jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen salafan wa khalafan bale culammada qaarkood waxay yidhaaheen makxuul mooye cid kaloo khilaaftayba lama hayo makxuulna weliba qowl kale laga soo naqliyey marka mas'aladu waa shabiih bilijmaac ama waa qariib bilijmaac daa'ifa yar oo muta'akhiriinta ka mida oo sida makxuul raacdayna waa jirtaa waxaa u daliila ayay culammada qaarkood yidhaahdeen saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam marka ay nebiga la tukanayeen qatcan kollayba qaarkood wakhtiyada qaar sahwi waa ka dhacayey oo suuragal aha in la yidhaahdo fii xayaati rasuul sala allahu alayh wasalam intay nebiga ku daba tukanayeen marnaba axad ma'muumiinta ka midii ma sahwiin iyadoo iimaamku aan sahwiin ee dabiicadda bini aadamkaa la garanayaa dadkiina mar hadday fara badan yihiin wakhtigiina badan yahay muddadaa badanee nebigu tujin jiray kollayba qaarkood in sahwi ka dhacay waa jirta lamana soo naqlin in saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam sujuudu sahwi gaarkooda inay ula iman jireen lama soo rarin hadday ka dhici lahaydna waa la soo naqlin lahaa oo waa la soo rari lahaa taasi waxay caddaynaysaa inaan ma'muumkii imaamka ku xidhnaa intuu imaamka ku xidhnaaye la tukanayay haddii sahwi gaarkiisa uga dhaco inaanu sujuudu sahwi la iman doonin laakiin markuu imaamku salaaddii ka baxay dabadeed hadduu sahwiyo oo masalan imaamkii baa salaaddii ka baxay imaamkii dabadeed buu sahwiyey rakacaad buu u kacay ka dhinnaa dabeedna waa sahwiyey markaa dee munfarid baa salaadiisa inta dambe tahayoo sujuudu sahwi waa la imanaya shaki kuma sugna taas daa'ifo culammada ka midii waxay ilxaaqiyeen ruuxii baa oo salaaddii lagala hormaray qayb ka mid a ragcad ama laba ayaa dhaaftay imaamkii buu intii dambe ku xidha siduu la tukanayuu isagu sahwiyey imaamkuma sahwin imaamkii baa salaamad naqsaday isagii baa wuxuu u kacay masbuuqa ahaa inuu salaaddiisii dhammaystirto intii ka dhinnayd markuu la yimaado dabadeed sujuudu sahwi ma la imanaya mise lama imanayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dee hadda salaam uu ku raacayo ku mutaabacaynayo imaamkii meesha ma taalle salaaddiisan dambe waa infiraad sahwigii ka dhacay markuu imaamka ku xidhnaa isaga gaarnimadiisa uga dhacay ha u sujuudo sujuudu sahwi bacdu ahlicilmi mas'aladaas ayay fatwoodeen waana masalo ixtimaal ku jiro oo sida kalena aqbali karta mas'alo kale ayaa jirta waa mas'ala ghariiba mas'aladaas waxay tahay ruux baa masbuuq oo salaadii qayb ka mida lagala hormaray imaamkii qaybtii dambe ayuu la tukaday intuu imaamkii la tukanayey ayaa imaamkii sahwi ka dhacay imaamkii markuu sahwi ka dhacay oo imaamku salaaddiisii u dhammaystay ayuu sujuudu sahwi la yimi qabla asalaam ma'muumkii ama masbuuq ha ahaada ama yaanu ahaane imaamka waa la sujuudayaa waa raacayaa mar hadduu qabla salaam sujuuday waxaa ka duwan hadduu bacda salaam sujuudayo oo intuu salaamadnaqsaday sujuud markaa haddana uu la imanayo inuu la sujuudaa ma dhici karto mar hadduu masbuuq yaho aanuu salaamadnaqsanayn waayo salaamadnaqsiga waxa u diidaya salaaddii uma dhammaystirna salaadda dhexdeedana ma salaamadnaqsan karo isagaan salaamadnaqsigii ku raacin sujuudda inuu ku raaca ma suuragal aha wuu iska kacaya waa dhammaystiranaya sujuuddiisaa iska wato imaamku waayo sujuuddaas mar hadday dhacday bacda salaam ay dhacday masbuuqan ma khusayso haddaba suurada hore ku saabsan inuu qabla salaam sujuuday imaamkii masbuuqii waa la sujuudayaa markuu la sujuudana wixii ka dhinnaa ayuu u kacayaa markuu u kaco salaaddiina intii ka dhinnayd uu dhammaystiro sujuudu sahwi dambe ma la imanaya mise lama imanayo waxay sameeyaan oo culammada madaahibtu ay qabaan jamaahiirtoodu inuu sujuudu sahwi dambe la imanayo bacdi waxay kala farqiyaan xilliga sahwigu ka dhacay inuu imaamka ku xidhnaayo inaanu ku xidhnayn marka hadduu imaamka ku xidhnaa xilliga sahwigu ka dhacay waa inuu sujuudu sahwi dambe la yimaadaa oo muxuu ula imanaya sawka sujuudu sahwigii hore la yimi kaa hore maxalkiisii ma dhicinoo salaadda dhexdeedii buu isaga ka dhacay mutaabaco uu imaamka raacaya bes buu u sameeyey sujuudu sahwiga maxalkeeduna waa aakhiru salaa aakhiru salaana kama dhicin kaa hore imaamka waa iska raacay waa iska mutaabacayey sujuudu sahwi dambe waa inuu la yimaadaa waa mas'ala ghariiba culammada badankooduna ay sheegaan ishkaal bay kollay ugu samayn jirtay marka haddii culammada cid khilaafsan qowlkaas haddii la helo waxaa ila arjaxsan sidooda haddii kaloo la waayo waa siday u sheegeen oo waa sabiilulmu'miniinka in la raaco ishkaalku wuxuu yahay nebiga sala allahu alayh wasalam salaadda markuu tujinaayo kollayba dad masbuuqiini waa jirayeen oo lama odhan karo mar walba waxay ahaan jirtay uun inay awalka ka wada yimaadaan axaadiista qaarkood waata ku soo aroortay inay saxaabada qaarkood salaadda lagala hormaray oo qaarkood ay soo degdegayeen oo nebigu sanqadhooda maqlayeen iyo digdigtooda marka haddii ay waajib ahaan lahayd in sujuudu sahwi dambe ay la yimaadaan markay imaamka mutaabaceeyaan dabadeed waxaa lays odhan karaa maxaa axaadiis caddaynaysa loo waaye axaadiis loogu sheegi waaye marka marba haddaan loo haynin axaadiis caddaynaysaa dee al aslu cadamu ishkaalka iman karaa calaa kulli xaal saas ah marka calaa kulli xaal culammada cid qabtaa hadday jirto inaan sujuudu sahwi dambe lagu lahayn masalada weli saani uma baadhinin waxay noqonaysaa qowlku siday u yidhaahdeen inay qawi tahay wa ilaa cid qabta haddaan la helin waxay noqonaysaa siday culammadu u yidhaahdeen inaan laga weecanaynoo lmuminiinka ay noqonayso wayatabic hayra sabiili lmu'miniina wallihi maa tawalla waalcilmu cind allah baabu lmuruuri bayna yaday lmusallii wuxuu u baab yahay marista la maraayo ruuxa tukanayo hortiisa la marayo xukunkeeda caddaynta la caddaynaa u baab yahay ay baabu bayaani xukmi almuruuri bayna yaday lmusallii marista la maro ruuxa tukanaya hortiisa xukunkeeda caddaynta la caddaynaa u baab yahay can abi juhaymin cabdulaahi bn alxaris ibni simmati alansaariyi radia allaahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi low yaclamu almaaru bayna yaday almusalli maada calayhi low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka marayaa bayna yaday almusalli ruuxa tukanaya hortiisa ka marayaa hadduu ogaan lahaa maada calayhi maxaa korkiisa ku sugan ama ma aladii calayhi muxuu ahaaday ka korkiisa ku sugan oo min alismi dembi ahi la kaana an yaqifa arbaciina wuxuu ahaan lahaa an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan inuu istaagaa hee khayran lahu mid uga khayr badan bay ahaan lahayd oo uga khayr leh min an yamura inuu maro bayna yadayhi ruuxa tukanaya hortiisa inuu maro waxa u dhaanto khayr uga lahayd inuu maro khayr kuma jire inuu taagnaado afartan taagnaado ayaa uga fiicnaan lahay riwaayada min alismi kuma jirto saxiixaynka bukhaari iyo muslim kuma soo aroorin min alismi saas aawadee ziyaadadaasi waa ku dhacdoo nisbada loo nisbeeyey waxay noqonaysaa mid khalata abay noqon maada calayhi bas baa la yidhi min alismi waxaa la yidhahdaa bazaariya baa soo wariyey qaala abunadri taabiciga abunadri la yidhaahdaa wuxuu yidhi laa adri ma garanaayo qaala ma wuxuu yidhi abu juhaym siduu u soo warinayo arbaciina yowman afartan maalmood miyuu yidhi aw shahran mise afartan bilood buu yidhi aw sanatan mise afartan sanuu yidhi xadiiskan waxaa laga qaadanayaa bukhaari iyo muslim baa soo wariyeye inaan ruuxa tukanayo hortiisa la marin waxaana loo diidayaa ruuxa tukanaya in hortiisa la maro tashwiish baa ku sugan ruuxii la tashwiishinayo khushuucdii laga mashquulinayo salaaddiina laga mashquulinayo markaa si aan salaaddii u nuqsaamin ayaa laynagu yidhaha hormarina ruuxana loo mashquulin ta kale dembi baa ka imanaya horumarka la hormaraayo oo in la hormaraa ruuxa tukanaya ma bannaana ruuxa tukanaya in la hormaraa ma bannaana culammada qaarkood waxay yidhahdaan maka waa laga reebayaa oo dadka tukanayee baytullaahi alxaraamka ku tukanaya hortooda waa la yska hormari karaa waayo sutro wax la yidhahdaa ma jirto fii bayt illaahi alxaraam culammada qaarkood baa sidaas yada ay yidhi laakiin xaramka laftiisa waa lagu samayn jiray sutrada adilada sutrada ku soo aroortayna waa adilla caama may kala farqinoo may kala saarin maka iyo madiine iyo beled kale toonna ma kala saarin ha yeeshee culammada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga istisnoonayaa hadday dadka qaarkood tacaddi sameeyaanoo mawdicii dawaafka ay iskaga tukadaan oo kacbadii kula dhowaadaan oo dadkii daa'ifiinta ahaa ee dawaafayey meel ay uga baydhaan oo kale aynay helaynin xaalka noocaasa waxay noqonaysaa lidaruura inay u marayaan ahlucilmiga qaarkood waxay odhan jireen markaa jiidha jiidha waayo ruuxa daa'ifkee kacbada ku dawaafaya uga xaqnimo badan inuu u dhowaado ruuxa musalliga musalligee tukanaya ruuxa musalligii meeshuu kaga soo tukadaba waa ugu ansaxaysaa oo salaadda marka la tukanaayo in dee kacbada lagula dhowaado laynama amrin laakiin dawaafka in lagula dhowaado mooye si kale ku ansixi mayso haddii masjidka laga baxo dee lama dawaafi karo oo laa tawaaf khaarij almasjid baan kaga dawaafayaa ma suuragal aha qofba qofku uga dhow yahay tawaafka kacbada uga dhow yahayna waa uga fadli badanaya marka maadaamuu isagu axaq yahay ruuxan waxaa ku jira nooc tacaddi uu sameeyey mar hadduu tacaddi sameeyey dembiga isagaa qaba ruuxan daa'ifkee meeluu uga leexdo aan haysanini dembiga ma qabo haddii la yidhahdo yaan la hormarinaa dhibaato kalea ka imanayso dadkii markaa kale ayaa iska daba imanayoo isa soo cidhidheeya marka waxaway in laysjiidhaa ka dhalanaysaa waxaa dhici karta khatari inay ka timaado dee nafaba meesha ku baxaan cid musalliinoo meeshan ku tukanaysaan markaa ka leexanayaa meelaan marre haddaan haysanna marka waxa weeye waa inaan ilaaba ilaa xoog markaa aan iskaga caabbiyaa dadka dee dhib baa ka imanaysa zaxmaddaasina dhibaatay keenaysa saas aawadeed yacni waxa weye mawdicaa ku dhow wakhtiga dadku ku dawaafayaan ee fursadii aynay jirin in lagula dhowaado ma ahee waa in lagala durkaa fursadda dadka dawaafayana loo banneeyo khayran lahu aynu soo marray lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu ismu tafdiili huna laysa calaa baabi ismu tafdiilku halkan baabkiisii ma aha oo loogama jeedo inuu hor marana khayr baa ugu jira inaanu hormarinoo iska taagana khayr baa ugu jira waxase u khayr badan inuu iska taago muraadku sidaa maaha ee ismu tafdiili huna laysa calaa baabihi labadan tanba u khayr leh ta kale khayr uguma jiraa laga tilmaamaya xadiiskuna waa caam oo wuxuu caam ku yahay ruuxa musalliga tukanaya inuu sutro leeyahay iyo inaanu lahayn waayo lama kala saarin hadduu sutro leeyahay iyo haddaanu lahayn mar layba inaad hor martaa kuma bannaana haddii sutro uu leeyahay sutradiisa ka sokow waa inaad marin oo isagiiyo sutrada dhexdooda inaad martaa kuma bannaana haddaanu sutro lahayn intan ku dhowee markaa sutrada uu ka dhigan kari lahaayoo kale waa inaanad ka marin waa inaad ka durugtaa saddex tallaabo dabadood oo kale waa inaad martaa dhibi kaama saara markaa waayo meesha ugu fogee sutra laga dhigan karaa waa inay saddex tallaabo noqotaa haddii kale waa inay kaaga dhowaataa oo sutradii waxaa la amray in loo dhowaado can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul idaa salla axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh idaa salla axadukum hadduu tukado midkiin ilaa shayin shay intii ka ahaatay uu tukado shaygaasoo yasturhu ka asturaya min annaasi dadka ka asturaya uu u tukado fa araada uu doono axadun cidi ay doonto an yajtaaza inuu ka gudbo bayna yadayhi hortiisa falyadfachu ha iska riixo ha iska daafaco ha iska daafaco bimacnaa ha iska riixo salaaddii buu ka ceshanaya fa in abaa hadduu diido shakhsigu ou ka noqon waayo falyuqaatilhu ha la dagaalamo fa innamaa huwa shayaan wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaaday oo qurakaasi shaytaan buu ahaaday bimacnaa ficil shaytaannimo ah ayuu samaynayaabaa laga tilmaamaya ama shaytaan baa weheliya riwaayo kalaa soo aroortoo sheegaysa fa inna macahu alqariin waxa weheliya shaytaankii baa weheliya yacani isaguna ficil xun buu samaynayaa oo shaytaan uu ku raacay shaytaanna waa weheliyaayoo dabadu ka wadaa markaa ha iska riixo xadiiska waxaa soo wariyey iyo muslim xadiiskan waxaa laga qaadanayaa sutro in la yeeshaa inay mashruuc tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa hadduu ruuxu sutro leeyahay oo sutrada intii ka ahaatay uu tukanayo cidda hor maraysa inuu iska celinayo riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan falyadfac fii naxri laabta markaa ha ka riixo saasuu u riixaya laakiin marka hore wuxuu u riixayaa si sahlan yaa addafcu bilashali falashal siday u kala fudud yihiin eh, dafcigaasi baa loo riixayaa oo inta uu riixi sahlan ku tegayo mid adag in lagu sameeya ma bannaana hadduu taa ku joogi waayo haddana markaa uu isku soo qaado inuu maro haddana si ka adag buu usii riixayaa falyuqaatilhu waxay sheegaysaa mufaacalay sheegaysaa mufaacaladu waa maxay yacni ficilku intuu ka dhacayaba markaa waxa weeye qadar la-eg baa la qaabilsiinaya dafcuhu bilashali falashal saasay culammadu yidhahdaan muqaatalada loogama jeedo hub buu kula dagaalamaya laga tilmaami maayo dee inuu ruuxu yidhahdo falyuqaatilhu fa innamaa huwa shaytaan ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam sidaas aawadeed waxaan ku samaynayaa nabar halisaan ku dhufanayaa dee taasi kuma bannaana waxay noqonaysaa riixisuna aad ka riixayso marba tii hore uun ka adag walow marka dambe haba keensato xoogba inaad u riixdo marka hore si khafiifaa ah loo riixaya marka dambe waa laga sii adkaynaya marka dambe hadduu xoog doono inuu ku maro xoog u riix tartiibtaa ah haddii loo raaco dafcuhu bilashali falashal lagu sameeyo oo riixistii la riixayay dabeed uu dhaco markuu si kale ku joogi waayo xoog markii loo riixay markii dambe oo uu doonay xoog inuu ku maro xoog markaa loo riixay dabeed uu dhaco oo uu dabeed jabo ama ay ka raacdo qaan ma leh idan sharci baa lagu sameeyo wax qaanoo uu leeyahay ma jirto isaguna wuxuu ahaa saa'iloo dee horor buu ahaa laakiin waxaa shardiya in tartiibtaa loo raaco ay noqoto dafcuhu bialashali falashal sida markay u kala sahlan tahay waa in loo riixayaayoo loo daafacayaa oo in yar hadduu ku tegayo ama riixis yar haduu ku tegayo mid adag waa inaan lagu samayn waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa xikmada ku jirta in ruuxan salaadii laga celinayo inuu hormaro waa midda koowaadee dembiga isaga waa laga ilaalinayaa huwa tagyiir lilmunkar man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fa waa midda labaad ee salaaddii baa la ilaashanayaayo nuqsaani si aynay salaadda ugu dhicin ayaa loo riixaya sheikha shaarixa taysiirulcallaamka wuxuu odhanayaa masaa'isha laga qaadanayo markuu sheegaayo anna almadfuuca low tasababa mowtahu min addafci kan la riixayaa hadduu sababo geeridiisa uu ku sababo riixistaa la riixayo daraaddeed oo intii yarayd buu ku tegi waaye deedna xoog baa loo riixay dabeedna sidii buu markaa ku dhintay falaysa cala addaafici danbun walaa qawad ruuxa daaficee riixaya dembi iyo qisaasi midna ma saara diyana ma saara inuu ku dari lahaa diyana ma saaraa fiicnayd lianna dafcahu ma'duunun fiihi waayo dafciga la daafacayo la riixayo waa la idmay oo sharcan baa loo idmay wamaa tarataba cala alma'duuni fiihi hayru madmuunin wixii ka dhashay oo ka tartiibsamay ama ka sababoobay shay la idmay oo la oggolaaday sharcan ghayru madmuunin waa midaan la qaandhabayn waxay kale culammadu yidhaahdeen hadduu ruuxii hor maro oo u arkay isagoo ka gudbay waan daafacayaa waa inaanu odhan waayo kaba tallowoo gudub hadda munkarkii mutalabiskuma aha munkarkii waa shay dhacay dib baan u soo celinayaa ma aha waayo dee wuxuu hormarinayaa salaaddii salaaddiina inuu ku soo celiye maaha hadduu ku dhaafaad ka gaadhsiin weyday faraa ka qaad waxaa kaloo laga qaadanayaa dafcigaasi haba takaruro ha soo noqnoqdee salaaddii inaanu waxba yeelayn waayo waa xarako iyo dhaqaaq loo samaynayo maslaxadda salaadda daraaddeed can cabdilaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaala aqbaltu raakiban calaa ximaarin ataanin bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeenoo cabdulahi bni cabbaas ka soo wariyeen inuu yidhi aqbaltu waan soo qaabilay oo waan imi raakiban xaalaan fuushanahay calaa ximaarin dameer aan fuushanahay dameerkaasoo ataanin dhadig yani dameer baan fuushanaa ataan waxaa la yidhahdaa dameerka dhadig baa la dameertaa la yidhahdaa wa ana yowmaidin qad naahaztu lixtilaama anigoo walxaal ana anigu yowmaidin maalintaas qad naahaztu aan ku dhowaaday ay qaarabtu alixtilaama qaangaadhnimada aan ku dhowaaday cabdulahi bnu cabbaas dee da'diisu waa yaraydoo markuu nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa ama qaangaadh ama wuxuu ku siganayay inuu qaangaadho wa rasuululaahi sala allahu alayh wasalam waxaan soo qaabilay oo aan imi anigoo raakib ah oo dameer fuushan walxaal rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahayna yusallii binnaasi dadka uu tujinayo biminan mina uu ku tujinayo ilaa hayri jidaarin meelaan gidaar ahayn uu u tukanayo yacni gidaar sutra'a ah ma lahayn fa marartu waxaan soo maray bayna yaday bacdi safi safka qaarkii hortiisa wax ka midaan soo maray yacni safkii salaadee nebiga ku xidhnaa ayaa qayb ka mida aan hor maray buui anoo dameerkii fuushan fa nasaltu waa ka degay dameerkii dameertii waa ka degey fa arsaltu waa sii daayey al ataana dameertii waa sii daayey tartacu xaalay daaqayso ayaa sii daayey wa dakhaltu fi safi safkii baan galay falam yunkir daalika calaya axadun arrinkaa iguma inkirinoo iguma diidin ruux quri iguma inkirinoo iguma diidinoo ma odhan maxaad sidaa u samaysay xadiisku wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa xadiidka dameerka ama dameerta in rakuub laga dhigtaa shay xun inaynay ahayn dhibna aynay ku sugnayn nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa ka sugnaatay dameer inuu rakuub ka dhigan jiray oo fuuli jiray nebiga sala allahu aleyh wasalam waa ka sugnaatay taasina waxay caddaynaysaa nebiga sala allahu aleyh wasalam tawaaduciisa iyo siduu isu dhulligaayey iyo inuu kibir ka madhnaa oo maanta dadka qaarkood haddii la yidhahdo dameer ma fuulaysaa oo in yar ma kula socdaa dameerkaas oo lacag ma lagu siiyaa yacani wuxuu odhanayaa maya maanaa dameer fuula lacag haddii lagu siinayo qaar baan fuulay dee tawaaducii nebiga ku sugnaa sala allahu caleyhi wasalam baan ku sugnay qadar anafa iyo kibiraa jirta soo tawaaduca inuu fiican yahay kibirkuna xun yahay ayay ku tusinaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa safafka imaamka ku xidhan in la hor maraa inaan dhibi ku sugnayn dameer hadduu hor marana aanu salaaddii ka burinayn waayo waxaa la diidayaa sutrada iyo ruuxa tukanaya dhexdooda in la maro ayaa la diidayaa dadka ma'muumiinta imaamka ku xidhanna sutro gaara ma leh waxaa u sutra ah sutrada imaamka sida bukhaariba saxiixiisa u baabaysanayo jamaahiirta culammaduna ay qabaan sutratu limaami sutratun liman khalfahu sutrada imaamka ayaa sutro u ah ciddii ka dambaysoo dhan sutro u ah marka dadka ma'muumiinta inay sutro samaystaan waxay noqonaysaa khilaafa sunnati lmuxamadiya sunnihii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ina khilaafayso ee munfaridka ama imaamka ayuunbaa sutra la yimaada sutrada qadarkeedu waa caynkee qadarkeedu maxay noqonaysa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qadarkeedu waxay noqonaysaa ilaa dhudhun culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sulusay diraac oo laftaa dheer ee dhudhunka oo inta kafkii aynay ku jirin ayay noqonaysaa sutrada qadarkeedu marka sulusay diraac dhudhunka marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaan bay noqonaysaa bay badanka culammadu yidhahdaan intaa iyo wixii ka badan sutrada axaadiis baa amraysa oo nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam idaa sallaa axadukum ilaa sutratin falyadnu minha hadduu midkiin sutro u tukado ha u dhowaado waxaa kaloo soo arooray xadiis kaloo amar sariixa sheegaya liyastatir axadukum fii salaatihi walow bisahmin saas aawadeed daa'ifo culammada ka midii waxay leeyihiin sutro in salaaddii loo yeeshaa oo loo yeelaa gabbood yar loo yeelaa waxay noqonaysaa mid waajib ah ha yeeshee jumhuurka culammadu waxay mareen inaynay waajib ahayn waxaanay daliishadeen xadiiskan sheegaya ilaa hayri jidaar oo ilaa hayri jidaar waxay tilmaamaysaa inaan sutra jirin daa'ifada wujuubka ka qabaa waxay yidhaahdeen ma caddaynayso inaanu nebigu sutra markaa lahay gidaar inaanu unbuu sheegaye oo gidaar aanu u tukanayne sutro kale inaynay jirin ma sheegin waxaana dhici jirtay nebiga sala allahu alayh wasalam meelaha bannaanada markuu ku tukanaayo rukizat lahu canaza waxaa loo taagi jiray murjis baa dhulka loogu taagi jiray taasuu sutro ka dhigan jiro u tukan jiray marka wuxuu aqbali karaa in sutro kale jirtayoo canazadaa loo taagay murjiskaas loo taagay ou ku tukanayay bacdu ahlicilmi oo lafdigani saxiixaba ha ku sugnaaday cilleeyeyna waa jiraan sheekh albaani isagu waxaabuu cillaynayaaba maca kowniha fi saxiix ilaa hayri jidaar silsiladiisa waaba ku cillaynaya wuxuu leeyay waa macluula waayo ruwaadda badankoodu siqaada ahi may sheegin buu odhanaya saxiixa haba ku sugnaatay laakiin badanka culammadu waxay kula kulmeen lafdigan qabuul bay kula kulmeen laakiin dalaaladeeda ayaa saa laysugu khilaafay waxaa laga qaadanayaa xadiiskan iqraarka nebigu sala allahu alay wasalam u iqraariyey oo u sugay inuu cabdulaahi bnu cabbaas safka hor maro wax ka mid a inaan dhibi ku sugnayn safkaa hormarkiis taasaa laga qaadanaya can caaishata radia allaahu canha qaalat kuntu anaamu bayna yaday rasuuli rasuuliillahi sala allahu alayh wasalam caaisha waxay tidhi waxaan ahaan jiray anaamu mid seexata ayaan ahaa bayna yaday rasuulilahi sala allahu alayh wasalam rasuulka hortiisa ayaan seexan jiray bay tidhi wa rijlaaya fii qiblatih waxaan hortiisa seexan jiray walxaal rijlaaya labadayda addiin fii qiblatihi xagga qibladiisa ay ku sugan taho yacni xagga qiblada aan ka xigo addimmadaydii halkaas ay kaga beegan yihiin qiblada faidaa sajada markuu nebigu sala allahu alayh wasalam sujuudo bimacnaa uu doono inuu sujuudo ghamazanii waa iqandhiifan jiray fa qabadtu waa laabi jiray rijlaya labadayda addin baan laabi jiray fa idaa qaama markuu kaco basadtuhumaa waa kala bixin jiray labada addin oo halkuu ku sujuudayaan addimada ku kala bixin jiray qaalat waxay tidhi caaisha radia allahu canha wa ardaaha waalbuyuutu yowmaidin guryuhu maalintaas yacni wakhtigaasay u jeeddaan laysa fiiha masaabiix kuma sugnayn wax laydhari kuma sugnayn yacnii laydhar ma lahaynoo wax laydhoo guryuhu ay lahaayeen ma jirin xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa jira xadiid soo arooray oo sheegaaya inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yaqtacu salaata alrajuli ida mara bayna yadayhi almar'atu alxaa'idu walximaaru waalkalbu alaswad aw kama qaala sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu uhi salaadda ninka waxa goynaya haddii ay hor maraan saddex baa goynaya oo salaaddii jaraya saddexdaasi waa maxay dameerku waa goynayaa hadduu dameer hor maro salaaddii waa jaraya gabadh qaangaadhi hadday hor martana salaaddii waa goynaysaa agsarka culammadu waxay yidhaahdeen almar'atu alxaa'id waxaa loo jeedaa albaaliga sidaa waxaa khilaafay ibnu khusayma oo wuxuu yidhi alxaa'id waxaa loo jeedaa tacaadada qabta waa qowl qariib ah tafsiirkaa ibnu khusayme maray waa shaad ee jamaahiirta culammadu waxay mareen alxaa'id in looga jeedo albaaliqata qaangaadhka ah gabadh weyn oo qaangaadhi hadday hor martana salaaddii waa goynaysaa waalkalbu alaswadu eyga madoobina salaadda waa goynaya dabeed waxaa la weydiiyey yaa rasuul allaahi eyga madoobi muxuu kaga duwan yahay kacad iyo kacas dabadeedna nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam alkalbu alaswadu shaytaan eyga madoobi waa shaytaan xadiiska caynkaasaa jira jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin waa goynaysaa waxaa looga jeedaa sawaabkiiyo ajarkay nuqsaaminaysaa daa'ifo culammada ka mida iyagu waxay mareen waa goynaysaa waxaa looga jeedaa waa burinaysaa oo qolyaha odhanaya waa burinaysaa waxaa ka mida xanaabilada ayaa ka mid a riwaayo kale imaam axmed waa leeyaho wuxuu idhi eyga madoobi isagu waa burinayaa salaadda laakiin naftayda waxbaa kaga jira dameerka iyo gabadhu ma burinayaan hadday salaaddii hor maraan mise ma burinayaan riwaayada kalena wuxuu leeyahy maya saddexduba waa burinayaan riwaayada maxaa tawaqufka keensaday waxaa keensaday labada mid walba wuxuu is yidhi waxbaa caariday oo kanna xadiiskan ibnu cabbaase inuu dameerkii safka hortiisa mariyey wax ka mid a ah. ayaa caariday buu isyidhi kan kalena markaa caaisho xadiiskeeda aynu hadda joogno baa caariday buu is yidhi saasuu yidhi markaa labadooda ka tawaqufay eyga madoobi laakiin salaadda inuu burinaayo waa jazmiyo imaam axmed sidaa waa gooyey madaahibta kale ee saddexdii waxay leeyihiin saddexdaa midnaba burin maayo bay leeyihin ee ajarkay nuqsaaminayaan bay yidhahdeen culammada odhanaysa saddexduba waa burinayaan waxay leeyihiin labadaa xadiisna caaridi maayaan oo fa marartu bayna yaday bacdi safi fa nasaltu fa arsaltu lataana dee sutradii iyo ruuxa tukanaya dhexdooda ma marin ma'muumiin bay ahaayeenoo imaamkay ku xidhnaayeenoo waxay noqon lahayd haddii markaa salaadda horumarka la hormarayee la diidayaa in sutrada imaamka la maro sukadeeda marba haddaan taa la marin xadiiskan caaridi maayo xadiiskaas xadiiskan kale ku saabsan caaisha inay nebigoo tukanaya sala allahu alayh wasalam salaatuleylkii inay hortiisa jiifi jirtay oo seexan jirtay dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu kacana inay lugaha ku kala bixin jirtay halka nebigu ku sujuudaayo sala allahu alayh wasalam marka uu sujuudayana inuu qaniifan jiray oo ka laaban jirtay addimada xadiiskaas caaisho lafteedu waxay u daliishatay inaan dumarku salaadda goynaynin hadday hormaraan waxaanay tidhi waxaa nagu lamaanayseen bay tidhi iyadoo xadiiska nebiga kamay maqlin marka ka'annahu inay sugnaanshihiisa ka shakisan tahay marka waxay tidhi waxaa nagu lamaanayseen dameeraha iyo eydaa nagu lamaanayseen haddaanu dumarka nahay waxaana jiri jirtay nebiga sala allahu alayh wasalam oo tukanaya horumar baad sheegaysaa ee halkuu ku sujuudaya inaan jiifsan jiro o seexan jiray oo marna addimada ku kala bixin jiray marna uu iqadhiifan jiro oo aan ka laaban jiray salaaddiina uu sidii ku wadan jiray arrinkaana aanu igu inkarin waxay u jeeddaa dumarku hadday salaadda goyn lahaayeen dee nebigu sidaa iima daayeen waana ii sugo waa ii daayeen saasay caaisha lafteedu u deliishatay laakiin culammada odhanaysa waa goynayaan waxay yidhaahdeen waxa kala duwan oo labada xadiis lagu kulminayaa horumarka la hormaro iyo horjiifka la horjiifaa kala duwan xadiis walba sidiisaa loo qaadanaya inay hor jiiftaa salaaddii burin mayso laakiin inay hor marto sutrada sokadeeda martaa way jaraysaa salaaddii labadii xadiisba marka waa lagu camal faloo labadaba waa la qaata marka sidaas ayaa waxa weeye culamada qaarkood ay ku jamciyeen xadiiskan waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga sala allahu aleyh wasalam guryihiisu siday u koobnaayeen dumarka uu nebigu qabo sala allahu aleyh wasalam mid waliba qol bay ku sugnayd yaa mid qolal badan haysatay ma jirin mid waliba hal qol bay ku noolayd nebiguna kula noolaa sala allahu alayh wasalam taasina waxay tilmaamaysaa tawaaduca nebiga sala allahu alayh wasalam iyo adduunya inaanu dan ka lahayn marka hadduu is yidhahdo nebigu tukan sala allahu alayh wasalam meel kale oo bannaan oo dheeroo dee uu ku tukan karo aynay caaisha aynay hurdin dee meeshay kama bannaanayn yacani wax alaaba yaalliin iyo wax markaa dee firaashka yaallo iyo yacni waxaweye meeshii waa koobantah marka nabigu sal allahu alay wasalam tawaaduciisa ayaa laga qaadanaya adduunya waa soo geli jirtay laakiin adduunyada waa faraqi jiray wakhtiyada qaarkood baa dahab intuu u yimaado uu odhan jiray qoraxdu yayna iga dhicin salaad casar buu dadka tujiyey salaaddii markuu sidaa uga baxay ayaa si degdega nebigu u baxay sala allahu alayh wasalam oo uu dadkii ka tallaabsado safarkii markaa uu ka gudbay markaasaa saxaabadii sii eegeenoo yaabeen sida degdega nebigu ku baxay markii uu soo noqday ayuu wuxuu arkay dee inay yaaban yihiin tolo maxaa dhacay dabeedna markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam in dahabaa guriga taallay dabeedna waxaan si qoraxdu yaynay kuugu dhicin oo waxaan amrayay dadka in la kala siiyo yacni hebel intaasii heblaaye intaasii heblaaye intaasii hebel intaasii yacni intii buu kala amrayey marka mid adduunyo dan ka leh ma ahayn yacni dadka wuxuu u siin jiray yacni si waxaweeye aad iyo aad u badan buu wax u siin jiray waatii ninkii acraabigae arkay ka yaabee yidhi yacni muxamed wuxuu wax u bixinayaa sidii midaan faqri ka baqanaynini siduu wax u bixiyo waxaaba kaaga filan dee markii geeridu u timi diriciisii wuxuu u rahmanaa nin yuhuudi ah oo in yar oo raashina u ka amaahday raashin yar buu ka amaahday nebigu sala allahu alayh wasalam markaasuu yidhi maxaad ii rahmaysaa rahanisii sii yacnii kaama sugayo oo daynaan sideeda kugu yeelanaya ma ahee rahan baan kaa rabaa markaasuu diriciisii u rahmay oo soddon saac oo raashin ah soddonka saac waxay noqonayaan waxaa laga yaabaa saacii waa laba kiilo iyo bar wax ku dhow adigu waxaan siddeetan markaa galaan gaadhin weeye waxaa xadiiska laga qaadanayaa oo kale oo culammada qaar ay ka daliishadeen gabadha taabashada la taabtaa oo aan ujeeddo kale laga lahayn iyo macaansi iyo wax la mid iyo shahwo aan looga jeedini weysada inaynay burinayn culamada shaaficiyadu waxay qabaan taabasho kasta oo gabadh la taabto maxram aan ku ahayn walow labada gacmoodba ha isku dhacaan biduuni qasdine oo qasad la'aan haba isku dhacaane waysadii waa jabaysaa bay qabaan madaahibta qaarkoodna waxay qabaan haddii ujeeddo kale laga leeyahay ama macaansi ama wax la mida oo lishahwa ay tahay markaasay weysadu jabaysaa haddii kale jabi mayso culamada qaarna waxay leeyiin marnaba taabasho kelii weysada jabin mayso waxaana soo arooray xadiiu nabiga sal allahu aleyh wasalam kaana yuqabilu bacda nisaa'ihi uma kharaja ila asalaati walam yatawada nabigu sal allahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood inta dumarkiisa uu qabo mid ka mida u dhunkado ayuu salaadda u bixi jiray isagaan weysaysan ou sidaa ku tukan jiray xadiiskaasina waa saabit masale ku saabsan sahwigii aan ka dabageeyo masaladaas waxay tahay hadduu imaamkii sahwiyo oo uu salaaddii ziyaado la yimaado ragcad shanaad oo kale uu u kaco ma lagu raacaya mise laguma raacayo jawaabteedu waxay tahay ciddii yadu hubta oo og in salaaddii u dhammaystiran tahay oo siyaado ay tahay kuma raacayo imaamkaas waxay noqonaysaa inuu tambiihiyo subxaan allah subxaan allah uu yidhaahdo hadduu waxa weeye ka soo noqon waayo fadhiguu ku sugayaa fadhiga ayuu ku sugayaa bacdu ahlicilmina waxay leeyihin waaba ka goosanaya laakiin waxaa sii fiican inuu fadhiga ku sugo mar hadday sahwi uga dhacday oona sidiisa isyidhi yidhi waxa weeye yaqiin baad haysataa shaksi keliya hadalku yidhina ha u noqon oo yaqiintaadii ha uga tegin wuxuu ku sugayaa fadhiga atixiyaadka hadhow buddeed markaa waxa weeye sujuudu sahwiga iyo salaamad naqsigaba la imanaya laakiin kuma raacayo isagoo garanaya inay ziyaado tahay uu yaqiin ku og yahay si hubaal ah kuma raacayo ziyaadada ku darimaayo culamada shaaficiyadu xadiiskanoo kale markii lagu soo arooriyey oo la yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ka caaisha qandhiifanayey yani tilmaamay weysadii inayna burinayn taabashadii waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa iyadoo mara ka xigto inuu nebigu qandhiifanayay sala allahu aleyh wasalam taasna dee waxaa ku jira bucdioo fogaanshaa ku jira waayo guryuhu waa madoobaayeenoo beryaha laydhadh bay tidhi waalbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix marka gurigii oo madow oo aanad markaa ogayn gacantaadu meeshay ku dhacaysaa miyay eh, aadinkiioo bannaanba mise waa isagoo mara saaran tahay taabashada la taabanayo macnaha soo degdegayaa waa inay markaa faydnay haddii layahay gacantiisa ayuu mare soo gelin jiraynaa dee hadday taasi jirto caaisha waa sheegi lahay lahayd aslu cadamu asalkuna waa inayna jirin marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiiskana waxay ka mid tahay culamada qaarkood ama madaahibta qaarkood masaa'ishay u deliishadeen taabashada gabadha la taabtaa biduuni shahwa loo taabtaa inaynay weysadii waxba yeelaynin baabun jaamicun baab kulminaya abwaab kala duwan iyo acmaal kala duwan ama noocyaal kala duwan ayaynu halkan ka gelaynaa baabu taxiyati almasjid can abi qataadata alxaaris bni ribciyin alansaariyi radia allaahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum almasjida hadduu soo galo midkiin masjidka falaa yejlis yaanu fadhiisanin xataa yusalliya rakcatayni ilaa uu tukado laba ragcadood uu tukado yaanu fadhiisan xadiisku waa bukhaari iyo muslim waxaanu tilmaamayaa lmasjid in lala yimaado mar walbana taxiyatulmasjidka waa lala imanayaa hadday tahay awqaaddii nahyiga iyo haddaynay ahayn mar layba waa lala imanaya hadday tahay khudbaddii jumcada inuu khatiibku khudbadaynayo iyo hadday tahay inaanu khudbadaynayn mar walba waa lala imanaya labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka ah hadduu sunno kale waafaqo sunnaha kale waa ka kaafinayaa taxiyatulmasjidkii labadaba hadduu u niyeeyana falahu maa nawaa wuxuu niyeeyuu leeyahay ajarkii waa helaya taxiyatulmasjidkana waa helaya waxay kaloo culammadu yidhaahdeen salaad kastoo laba ragcadood gaadha ama ka badan taxiyatulmasjidkii waa ka kaafinaysa oo isagoo markaa salaad kale la yimi ma odhanaayo hadhow intuu kaco taxiyatulmasjid baan la imanaya waayo laba ragcadood oo kastoo la tukado ama wax ka badanoo la tukadaa maqaamkii taxiyatulmasjidka waa degaysaa adilada diidaysa awqaadda nahyiga in la tukado naafilo iyo sunne mutlaqa la tukado ama sunne la tukado waa laga reebayaa sunnayaashii dawaatul asbaabka ahayd ee sababaha lahayd oo taxiyatulmasjid ka mid tahay marka wakhtigaa waa la tukan karaa dhibina kuma sugna jamaahiirta culammadu waxay qabaan taxiyatulmasjidku waa sunna mu'akkada laakiin daa'ifo yar oo culammada ka mida oo daahiriyada qolada la yidhaahdo ayaa waxay yidhahdeen waa waajib in taxiyatulmasjid lala yimaado laakiin qowlkoodu qawi ma aha qowlkoodu qawi ma aha sida arjaxa ah waa inay sunna mu'akkada tahay can zayd ibni arqama qaala kunna natakallamu fi asalaati yukallimu arajulu mina saaxibahu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen zayd ibnu arqam inuu yidhi waxaanu ahaan jirnay natakallamu qaar hadla fi salaati salaadda gudaheeda qaar ku hadlaanu ahaan jirray haddaanu saxaabada nahay waagii hore yukallimu arajulu mina saaxibahu midkaayo waa la hadli jiray saaxiibkii buu la hadli jiray nin naga mida ayaa wuxuu la hadli jiray ninka saaxiibkiisa ah wa huwa ilaa janbihi fi salaa walxaal huwa isagu saaxiibkaasi ilaa janbihi dhinaciisa uu ku sugan yahay fi salaati salaadda gudaheedana uu ku jiro taasi waagii horay ahayd markii dambe waa la nasakhay xukunkaasoo waa la zuuliyey sida xadiiskuba sheegaayo marka waagii hore salaadda gudaheeda in lagu hadlaa mamnuuc ma ahayn nin baa soo geli jiray masjidka salaaddii oo lagu jiro ayuu iman jiray ninka ku soo xiguu odhan jiray imisaa la tukaday ama imisaa hadhay markaasuu odhan jiray labaa la tukaday ama waxa weeye labaa hadhay ama ragcad baa hadhay ama wax la mida uga jawaabi jiray markaasuu deedna iska xidhan jiray marka waagaa hore mamnuuc may ahay in salaadda lagu hadlo laakiin markii dambe maxaa laga dhigay mid mamnuucan la oggolayn mid salaadda lagu hadlo ayaa laga dhigay xukunkaa hore waa la nasakhay oo salaadda in lagu hadli jiray waa xukun mansuukha oo la koryeelo la rafciyey waxaa ka dambeeyey salaadda ha ku hadlina xataa nasalat zayd ibnu arqam wuxuu yidhi waxaannu salaadda ku hadli jirnay oo wax isku weydiin jirnay xataa nasalat ilaahay ka soo degtay xaafiduu cala alsalawaati wasalaati alwustaa wa quumuu lilaahi qaanitiin xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadaha wasalaati alwusطaa salaadda fadliga badan oo casarka ana ilaaliya salaatu lwustaa waa salaatu lcasri wa quumuu lilaahi qaanitiin wa quumuu istaaga lilaahi ilaahay liajli illaahi isu taaga ilaahay dartii qaanitiina ay saakitiina xaala aamunsan tihiin istaaga xaala aamunsan tihiin oo aydaan hadlaynin oo dad la hadlaynin istaaga fa umirnaa bisukuuti waxaa nala amray buu idhi inaannu aamusno bimacnaa hadalka dadka aanu la hadlayno aanu ka aamusno sida kale waxbaa la akhrinaya waa la hadlayaa laakiin hadalka in laga aamusa la amray waa maxay waa in dadka lala hadlo in laga aamusaa nala amray wa nuhiinaa cani ilkalaami waxaa nalaga reebay inaannu hadallo oo dadka la hadallo ayaa naloo diidoo nalaga reebay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ha yeeshee qadarka ugu dambeeyo wa nuhiinaa cani ilkalaam waxaa la gaar noqday muslim baa la gaar noqday bukhaari lama wadaago erayga qunuutna macaani badan baa loo isticmaalaa qunuut mar taacadaa la yidhaahdaa mar khushuucdaa la yidhaahdaa mar ducadaa la yidhaahdaa mar istaagga dheer baa la yidhaahdaa mar aamuskaa la yidhaahdaa macnayaal badan bay u soo aroortaa xaafidulciraaqina wuxuu leeyahay nadmi saddex beyt ah oo koob iyo toban macne oo qunuut leeyahay uu ku kulmiya ayuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa xadiiska in salaadda gudaheeda in lagu hadlaa aynay bannaanayn oo dadka aan lala hadli karin ayaa laga qaadanaya haddii laakiin ruuxaan ogayn oo ka jaahil ahaa uu salaadda gudaheedii ku hadlo lama odhanayo salaaddii waa kaa burti haddii sahwi uga dhaco hadalkaasi ama ilowshiye uga dhaco wujuuduhu ka cadami jiritaankiisu wuxuu la mid yahay sidii waxaan jirin salaaddiisna waxay noqonaysaa mid u asaxday noqonaysa sidaas yadaabay noqonaysaa weliba halka aan baraarujiyey ruuxa ma'muumka ahi ee imaamka ku xidhani sahwi gudihii hadduu u hadlo sujuudu sahwi isagu inaanu la imanayn culammada qaarkood waxay uga qiyaas qaateen saxaabiga mucaawiyatu bnulxakam assulami salaadda gudaheeda markuu ku hadlay oo jahli daraaddii u hadlay nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam salaaddii ku noqon jahligiiyo sahwiguna waa is-shabbahaan qaacidadii aynu sheegayno ku saabsanaa annisyaanu waljahlu yajcalaani almawjuuda kaalmacduum xadiiskaa laftiisa waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga deliishanayaa salaadda gudaheeda haddii hadalka loo kaso ogaan loo hadlo inay xaaraan tahayna bannaanayn qofkii garanaayey aynay u bannaanay inay xaaraan ka tahay salaadduna ku burayso ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya waagii hore awalislaam inay mubaax ahayd salaadda gudaheeda in lagu hadlo qadra alxaaja kolba inta loo baahan yahay maaha hadal la yska sheekaynayo laakiin hadalkii xaaja keensatay inay waagaa bannaanayd markii dambena xukunkii la rafciyey naskhigu inuu shareecada ku sugan yaho naasikh iyo mansuukh wax la yidhahdaa jiraan waa laga qaadanaya waa laga deliishanaya qunuud macaanida loo isticmaalo in sukuud ka mid yahay xadiisku waa ku tusinaya waa laga dariishanaya baabu libraadi fi duhri min shiddati alxarri wuxuu u baab yahay qaboojinta salaada la qaboojiyo oo wakhti qabow oo qabow soo galay la geliyo fi duhri salaada duhur min shiddati alxarri daraanshaha kulku daran yahay daraaddeed in la qaboojiyo loo kaadiyo ilaa inta milicda kululi iyo qoraxda kululi ilaa inta iira qaboobayso oo khafiifayso kulkaasi khafiifayo in dib loo dhigayo salaadda wakhtiga kulaylka ayuu u baab can cabdilaahi bni cumara wa abii hurayrata radia allaahu canhuma labadaa saxaabi waxa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen can rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam iyagoo rasuulka ka warinaya annahu qaal inuu yidhi ida ishtada alxarru markuu kulku darnaado faabriduu qaboojiya can isalaati salaadda xaggeeda ka qaboojiya salaadda xaggeeda ka qaboojiyo u kaadiya inta markaa kulku yaraanayo oo milicdan kulul iyo raranka darani intay markaa yaraanayaan u kaadiya salaadda oo dib u dhiga taa waxaa laga qaadanaya awqaadda salaadda la tukanayo wakhtiga qabowga iyo wakhtiga kulka sunnadu inay tahay in la kala dambaysiiyo innagu waxaanu iska isticmaallaa xilli keliya in la iskaga dhigo oo laydhaha salaadda wakhtigeedu waa soo gala marka dee sunnadii nebigu sala allahu alayh wasalam inayn sidaas ahayne wakhtiga qabowga iyo wakhtiga kulka iyadoo xilligii salaaddu soo galay haddana marka waxa weeye kulka daraaddeed in salaadda dib looga dhigi jiray ayaa xadiidku ku tusinaya fa inna shiddata alxarri maxaa yeelay kulka darani min fayxi jahannam wuxuu ka ahaaday jahannamo karkeedu ka ahaaday bimacnaa uumiga jahannamo ka soo baxaya fayx waa uumigii jahannamo waa kulushahay uumi kulul baana ka soo baxayaa uumigii kululaayee jahannamo ka soo baxayuu ka yimi oo ka ahaaday xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxay ku tusinaysaa naartu inay kulushahay xadiis baa wuxuu ku soo arooray inay naartu ilaahay u cabatay ilaahay bay u ashkatootay markii hore waa xidhnaydoo nakhas kama soo baxayn naarta markaasay ilaahay u ashkatootoo tidhi ilaahayow kul daraaddii anaa iscunay ina bacdii akala bacdan qaarkayba qaarka kaluu cunay naartii baaba isgubtay ya fa jacala lahaa nafasayn wuxuu ilaahay u yeelay laba wakhti oo ay neefsato oo naqasku ka yimaado labadaa xilli ay neefsataa wuxuu nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam kulka ugu daran ee adduunyada aa ku heshaan wakhtiga kulushahay waa kulkii jahannama qabowga ugu daran ee aa heshaanna waa qabowgii jahannama yacni naartu waxay leedahay qayb kulul oo aad iyo aad u kulul iyo qayb aad u qabow oo zamhariire ah labada mid waliba waa ciqaab marka qabowga ugu darane adduunyadaa ku heshaan iyo kulka ugu darane adduunyadaa ku heshaan waa kulkii naarta iyo qabowgii naartaas waa neeftii ay neefsateen nakhas ka soo baxay baa adduunyada inugu dhibayeen xamili la'na hadday caynkaa tahay ma naar baynu itaal u haynaa de wixii naar lagu gelaayo inaynu iska ilaalinno aad uga fogaanno sowmaa kul yar baynu xamili la'nahay oo dee nakhas ahoo adduunyada inoogu yimi kaasaynu markaysa waxaa yani naftu ina qabataa laba indho isuma keenin xalay oo kulka markaysa markaa helay ama qabow daraaddeed gami waaye farsamooyin loo samaysta yani waxyaalo markaa ama wax qaboojinaya ama wax kulaylinaya yani loo samaysta marka tani waa ayaamo koobanoo wakhti kooban weeyaane naarta abadigee daa'imka ah ee kulkeediiyo qabowgeeduba aadka iyo aadka u daran yahay in layska ilaaliyo sababtii lagu geli lahaa baa laga qaadanaya qul naaru jahannama ashaddu xarra naarta jahannama ayaa ka kul daran marka qadarka haddaba dib loo dhigaya waa qadarka dib loo dhigayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen dee waa in xoogaa inta qoraxdu ay dafayso oo bimacnaa kulka badani ka ba'ayo waa in loo kaadiyaa axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay waxaa loo kaadin jiray ilaa marka waxa weeye meelaha yaro taagtaagani hadh ay yeeshaan hadda meel aan taag badan ba lahaynee meel yaro bacaadoo yaro taagan ilaa hadh ay yeeshaan baa loo kaadin jiray marka waxaa laga eegayaa calaa kulli xaal xikmada looga jeedaa waa dadku markaa inay dhib ayna ku noqon jamaciina si fiican ay u iman karaan kulkaa daranna aynay ka tukan kari waayin khushuucdii iyo wax la midka ay u soo xaadiraan taas yadaabaa markaa waxaa looga jeeda waxaa kaloo culammadu ka qaadanayaan wax kastoo qofka mashquulinaya o salaaddii ka mashquulinaya in layska soo faaruqiyo layska soo ilaaliyo can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala kunna nusallii maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fii shiddati alxarri nusakha qaarkood way kala qadimayaanoo xadiiska anas kan bay soo hormarinayaan qaarna ka kale munaasabadana waxa fiican labadan isku midkaa in laysku xijiyo wuxuu yidhi markaa anas kunnaa nusallii waxaannu ahaan jirray qaar tukada maca rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa ayaannu tukan jiray fii shiddati alxarri kulka daran gudihiisa ayaannu rasuulka la jirkiisa tukan jiray fa idaa lam yastatic markaanu kari karin axadunaa midkaayo an yumakkina jabhatahu min alardi inuu halkuu ka sujuudaayo dhulka inuu dhigo uu kari kari waayo basata sawbahu maradiisu fidin jiray fasajada calayhi waa ku sujuudi jiray xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey raranka markaanu ka sujuudi kari weyno marada ayaanu markaa dhigan jiray markaasaannu ku sujuudi jiray xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye iyadoo ibraadkii xataa la sameeyey xadiiska hore caaridi maayo ibraadkii iyadoo la sameeyey la doonay kulka daran inay khafiifo haddana maca daalik dee kul badan baa baaqi noqonaya oo qoraxdu qabow dee caadiya ma noqonayso laakiin inbaa nuqsaana ku imanaysa haddana maca daalik kul daran baa baaqi ah marka xadiiskan iyo xadiiska hore isdiidi maayaan marka raranka markaan ku sujuudi kari waayno maradaanu dhigan jirray marada ayaanu dhigan jirray waxaa laga qaadanayaa shay dhulka ka xiga ruuxa ama sijaayad ha noqoto ama mara ha noqoto ama wax la mida in lagu sujuudaa inaan dhibi ku sugnayn waxay culammada qaarkood yidhaahdaan marada uu ku sujuudaya waa inaynay ahayn shay yataxaraku bixarakatii dhaqdhaqaaqiisa wax la soconayo oo la dhaqdhaqaaqayo waa inaanu ahayn culamada shaaficiyado kale saasay yidhaahdaan hadduu isaga dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqayo oo maro isaga saaran uu dhiganayo markuu kacana maradii la kacayso oo isaga raacayso ta noocaasa sujuuddu asixi mayse bay yidhahdaan shaaficiyadu laakiin madaahibta kale waa bannaynayaan waxay leeyihin dhibi kuma sugna wax dhibo ku sugani ma jirto weliba waxa ayidaya xadiiskan laftiisa waa ku soo aroorto waxay yidhaahdeen qolyaha shaaficiyadu waxaa lagu xambaarayaa in maradu dhulka taallo aynay isaga la dhaqdhaqaaqayn in lala dhaqdhaqaaqaysa waxaa caddaynaya riwaayaadka qaarkoodba waxay sheegayaan maradaasi inay maro saaran ay ahayd oo markay sujuudayaan ay dhigan jireen marka taasi waxay daahir ku tahay inay ahayd shay yataxaraku bixarakatihi bixarakati saajid marka inaan dhibi ku sugnayn sida qawiga raajixa min xaysu daliil ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk